xaaraan buu labadoodaa dhexdooda yahay bicilatin waaxidatin waana isku cilo oo hal cilo ayaa ay wadaagaan huwa waxa ay wadaagaan waxa weeye annahumaa qiyamu lashyaai waxyaalaha wax lagu qiimeeye inay yihiin waalma'kuulu waalmashruubu wixii la cunayey wixii la cabayey yaxrumu fiihima ribaa iyagana riyadu waxay u gashaa xaaraan marka waxa weeyaan xaaraantii ribadu ay u gashaa bicillatin waaxida cillo keliya wa huwa waxaa markaa ay wadaagaan cilada wuxuu noqonayaa annahu macuumun madkuurkaa la sheegay waa maakuulkii mashruubkii inuu yahay mid markaa madcuumahoo la cunayo famataa baaca shay shaya min daalika uu haddaba iibiyo wax ka mida waxaa lasoo sheegay bijinsihi wax ista jinsigiisii hadduu ku iibiyo xaruma fiihi waxaa xaaraan noqonaya atafaadulu kala badnidii iyo wanasaa-u dibdhigii ama waqti qabashadii watafaruqu qabla taqaabudi iyo kala qaadasho la-aan in lagu kala tago waidaa baaca bikayri jinsihi waxaan jinsigiisii hayn hadduu ku iibiyana fain kaana mimaa yaxrumu fiihima aribaa bicilatin waaxida haddii markaa uu yahay waxaan la kala iibsanayaa mimaa yaxrumu fiihi ribaasfiihimyfiilqorayaan mimaa yaxrumu fiihi ribaa bicilatin waaxida waxaan markaa laysdhaafsaday wax markaa cilo wadaago oo cilatu ribaha wadaaga haddii uu yahay ka dahabi walfidati oo kale weeyaan walxintati washaciiri oo kale weeyi jaaza fiihima atafaadulu tafaadulkii wuu bannaan yahaye kala badnidii wa xaruma fiihima nasaa ama wa xaruma fiihi nasaa waxaa se xaaraana in wakti la qabto iyo watafaruqu qabla taqaabud iyadoon la kala qaadan in la kala dhaqaaqo wain lam yaxrum fiihima aribaa bicilatin waaxida isku cilo haddii aanay ahayn ka dahabi waalxintati dahab iyo qamadiyoo kale waalfidati waashaciiri fido iyo heed oo kale jaaza fiihima atafaadulu wanasaau watafaruqu qabla taqaabudi halkan markaa baabkii rababa geli mayso oo inay kala bataan iyo in mid muddo loo qabto iyo in la kala tago iyadoo la kala qaada intiiba way bannaan tahay axkaamtii ribada ayaa halkan sheekhu raximah llahu tacaala uu kaga warramay ribadu sideeda af carabi ahaan waa aziyaada falaa yarbuu cinda allah ma kordhayo rabaa yarbu wuu kobcay wuu kordhay waxaa halkana loo jeedaa waa nooc iibkii kamida ah oo xaaraana oo markaa ama zi ay ku jirto xagga kamiyada ama dibdhig dhacay ama kala tegid iyadoon wixii la kala qaadanin la helay daraaddeed baa markaa beyc markaa xaaraan noqday ayaa ribo la yidhaahda aahaarta salafka qaarkeedna beyc kasta oo xaaraana iib kasta oo xaaraana in riba lagu sheego aahaartii salafka waa lagu arkaayo way dhacdaa marka mararka qaarkood dad aahaarta akriyayso oo hada kada riba la ku aragto ha isweydi ha odhan xaggay ribo ka soo gashay waxaa laga yaabaa in ay u jeedaan yani xaraamu waa xaaraano iibyada markaa xal allahu xarama riba waa ka ilaahay iibkiina wuu xallilay ribadiina wuu xarimay markaa wixii xaaraanta ahaayoo dhanba iibabkii xaaraanta ahaa oo dhanba markaa waxa weya way isaga ilaaqi jireen waqtiyada qaarkood selafku magacan ribo way isaga ilaaqi jireen ribada halkan lagaga hadlayo ama kutubta shaaficiduba sida ay ribo u taqaano waa madaahibta qaarkood taay u yaqaanaan riba albuyuuc marka wax la kala iibsanayo taa dhacda ayay markaa ribo u yaqaanaan ama nooc kaleoo ribal qardi baa jirta daynta ribadeeda iyada waa xaaraan unbay kutubta ugu timaadaa inta badan iyadoo magacan ribo wadata uguma timaado haddaba ribadan iibka gashaa waa maxay ribadan iibka gashaa waxay gelaysaa horta afar ari afar shay wax kalama gashaba dahab noocu doonaba ha noqdee iyo fido malaha soomaalidu qalin bay odhan jirtay iyaduna qaabkay doonta ha noqoto iyo cunno iyo cabitaan horta waa afartaasu wixii intaa ka soo hadhay ribadan xagga iibka calaaqada lalih ma gasho shaqana kuma laha afartaa haddaba dahabkiisuu doona ha noqdo ama lacag ahaan ha loo sameeyo shilin oo kale ha laga dhigo ama kii la xidhanayo dumarku ay xidhanayeen xiliyiga ahaa ha noqdo ama kii weel ahaan loo sameeyeyba ha noqdo ama isagoo iska kuuskuusan oo aan waxba laga dhigin ha noqdo qaabku doona ha noqde dahabkii mar walba riba way gashaa iibkiisa fidadiina waa la mid cunadii iyo cabitaankiina iyagana way gashaa wixii intaa ka soo haray riba ma gasho baabuurtii iyo dharkii iyo guryihii dhulkii caadiga ahaay geedo la kala iibsanayay siraacooyinkii de moobiladii iyo combyuutaradii iyo wixii kale la iibinayey oo dhan geli mayso laakiin wixii la cunayey marka maarata wax la cuno ahaa iyo wixii wax la cabo ahaa iyo dahab iyo fido intaasay ribadani gelaysa su-aalkii maysid marka haddii su-aashu kuu timaado gaari weyn haddii saddex gaari oo yaryar lagu iibsado xukunku muxuu noqonayaa ribo fadli ma gelaysa haddii lagu yidhaahdo ribo shaqa ku malaa waxaan wax ribo shaqa kuleh gaadina toban gaari ku iibsata wax ku diidayaa ma jiraan afar taasubaa horta iska eegeysa haddana afartii iyaa laba laba la ysu raacinaya dahabkii iyo fidadii dhinacbay isu raacaya cunno iyo cabitaanna dhinacbay isu raacaya marka dahabkii iyo fidadii waxaa la odhanayaa cilada ama sababta ribada ayay wadaagaan cunno iyo cabitaanna sabab gaaray wadaagaan dahabka iyo cunnadu waxba ma wadaagaan inay labaduba riba gasho uun mooyaane laakiin isku cillo maaha maxaa isku cillo ah dahabkii iyo fidadii waa isku cillo cunnadii iyo cabitaankiina waa isku cillo wixii la cunayo o dhan iyo wixii la cabayey maaragta waa isku wada cillo haddaba cilladii oo kala duwan haddaad isku iibsanayso oo gruubkaa dahabkiiyo fidada wixii ku jira gruubkaa kale cuniya cabitaan wixii ku jira haddaad labada dhinac isku iibsanayso baabkan ribo shaqo kuma lihin beriis iyo dahab haddaad isweydaarsanaysaan meeshaa baabu ribo waad ka baxday maxaa yeelay waxaanaad iibsanaysaan isku iibsanaysaan cillaba ma wadaagaan marka halkaa maxaa dhacay ikhtilaafulcilla cilladii baa kala duwan oo dahab iyo beriis dee beriiskuna wuxuu ku jiraa cunno iyo cabitaan dahabkiina wuxuu ku jiray xaggii lacagtii iyo maarata dahabkii iyo fidadii marka waa kala laba xeray ku kala jiraan marka markaad iyaga isku iibsanaysaan waxba ma waxba lama shardiyo shuruuddii caadiga iibka ayuunbaad iska iska fiirinaysa iibkii caadiga waayo wixii xero isugu jiray markaad isku iibsanayso bariis iyo qamadi xeraday ku jiraan cuntadii iyo cabitaankii bay ku jiraan ama aad isku iibsanayso liin macaan iyo maango halkay ku jiraan ya xeradii wixii la cunaya ma la cabayay bay ku wada jiraan de saba ama aada isku iibsanayso tamaandho iyo baradho ama tamaandho iyo beriis ka waran ha tamaandho waa sha cuntadii bay ku wada jiraan soo arki maysi biyo iyo caano abitaankii bay ku jiraan caano iyo iyo beriis ha cuntadii iyo cabitaankii bay ku wada jiraan soo ma waa isku xero baabkii ribadaad iska hubinaysaa marka haddaad caano iyo beriis isku bedelanaysaa adigu waxoogaa yaroo caana aada haysayo geel baad lahayd oo caano kugu soo baarixiyo iyaad xaafadii doonaysa inaad beriis uguba qaadaba markaa qole dukaanaad ku tiri war inaad maaragtay shan kilo oo beriis caanahan iska qaato islaantaan berri idiin soo diray shan kilo oo beriis siiya ka waran baabur ribaas ku dhacda halisteeda ileen maxaa yeelay waa isku xero caanaha iyo beri isku ku wadaje cunada iyo cabitaanka waa isku xero weeya markaa kol hadday isku xero yihiin laakiin ay kala duwan yihiin sida caano iyo beriis beriis iyo qamadi ay saa u kala duwan yihiin laakiin ay isku xiran yihiin laba qodob baad iska hubinaysa labada qodobaad iska hubinaysaa waa maxay waa inaan labada midna la muddayn wax muddo la yadhaa lama sheegi karo caanahan beriis igu bedel berri lagaa qaado waa kansa berriba kol haddaad sheegto waad muddaysa muddo lama ogola arrinta labaad altaqaabudu qabla tafarruq kolkaad tidhi caanahan waar shan kiilo berihiisa iigu bedela muddaba maad sheegin iyo waa yahay bay ku yidhaahdeen saaad isaga sheekeysanayseen isaga sheekeysanayseen uun baad baxday maxaa dhacay idinkoon kala qaadan baad tagtay wixii taqaabud baa meesha ka baan maad muddaynoo muddo maad qabanina waa sax halkaa waad ka hagaagsanay laakiin waxaa lagaa doonayey inaanad meeshan ka bixin oo oodaan kala tegin ilaa aad waxaaga la wareegto isna wixiisa la wareego haddii kale baabkii ribadaas ku dhacday waa markay kala duwan yihiin hadday iskuba mid yihiinoo isku jinsi yihiin beriis iyo beriis soo arki sokor sonko iyo sokor daqiiq iyo daqiiqigada waxaad tiraahdaa muxuu ahaaye qamadi iyo qamadi hadday isla yihiin iyada maxaa lagaa doonayaa labadii qodobaad markii hore iska eegeysay waa lagaa doonaya qodob saddexaad baa kusoo kordhaya qodobkaa saddexaad muxuu noqonayaa inay isleeg yihiin beriis iyo beriis baad isweydaarsanaysaa waa inay isleeg yihiin isku jaango-an yihiin inay kala badnaadaan lama ogola ay haddaad tirada way kala qaalisan yihin sheekh aniguna beriiskaa qaaliga aan doonaya kan noocana xaafadaydu maba cunto markaa waxaan doonayaa kiishkii kan ahaa inuu haaf kaasa igu bedelo waxaynaan waxba kama jirayaan ma soconayso ribaa lagu dhacay maxaa yeelay beriis kala badan layskuma iibsan karo maxaan sameeyaa markaa waxaad samaysaa horta ka iibi beriiskaagana kaa iibsado lacag caadiga kaaga iibsado markuu kaa iibsado kadib markaa lacagtii haddaad doonto intood lacag kale ku darto dee beriiskan kale qaaligaa ah ku iibso soo arki maysi oo waa iyo ka war haddaad marka horeba aan beriis iyo lacag israaciyo ton isleekeysiye beriiskii shantii kiilooyon doonayey shan kiilooyo noocii jabnaayo intoon keeno aan intii qiimaha udhexaysayna raaciyo lacag ahaan u raaciyo iyaduna masle xagga dambe noogu imanaysa isla baabka ayay noqonaysa waa xaaraan lagaama yeelay oo iyaduna kaa socon mayso intaa waynu isla garan intaa markaad isla garato waxaad haddaba ubaahanaysaa maxaa isku jinsiya maxaa si kala jinsiya intaana wuu inagala hadli doonaa waxaa kaloo inagala hadli doonaa isleekaanshaha ayaa isagana masaa'il ku tacalluqi doonta kitaab baabka intiisa dambe oo dhan waxay ka hadli doontaa markaynu jinsiga inta yar ka baxno hal masalo oo tafaruqa ku tacalluqdana way nagala hadli masaa'il intii ka dambayso dhamina waxay noqon doontaa isleekaanshihii bal waxaan isku jinsiga isleekaanayeen qaabka uu noqon doono haddaba wuxuu ku yidhi walaa yaxrumu ribaa ribadu xaaraan ma noqoto ilaa fi dahabi walfida dahab iyo fida marka la joogo iyo walmakuuli walmashruubi cunno iyo cabitaan intaa marka la jooga mooyaane baab riba haddii kale ma jiro intaasu baab riba ka shaqeeya faama adahabu walfida dahabkiiyo fidadu fainahu yaxrumu fiihima aribaa ribadu xaaraan bu ayay ribadu noqotaa yani ribadaa gasho wey ribaa gasha dahabkiiyo fidada maxaanay ku gashaa bicilatin waaxida cilad ay wadaagaan oo waa isku cillo oo cilladoodas waa maxay wa huwa waxa aan soo sheegnay madkuurka iska celi saasade nusakti ku wada qoran wahiya bay ku ficleed oo cillada loo celiye annahumaa waa in labadani qiyamul ashyaai ay yihiin wixii wax lagu qiimeynayay oo waktigii nebiga iyo dee ummadihii hore o dhanba iyo intii ka dambeysayba lacag waxa ahaa dahab iyo fid waraaqahani may jiro markaa dahabkiiyo fidadu waxay ahaayeen waxa lacagta laga sameeyo marka cilladaa daraaddeed ayaa sharcigu uu ribada u geliyey maadaama ay tahay lacagtii lacagtiina loo wada baahan yahay baahida loo baahan yahay in ay badan tahay lacag caalamiyana ay tahay oonay ahayn wax markaa meel gaara ka shaqaysa dahabkiiyo fidadu waa lacag caalamiya maadaama ay sidaa tahay oo asal ahaanba ilaahay uu abuuray labada dhagax iyagoo dhagaxaan lacageeda oo wixii lacagta laga samaynayaya waa la adkeeyey tacaamulkoodii iyaga isku beddelkoodii waa la adkeeyey si aanay in gaab in go-ani aanay ummaddii uga wada xayirin o ummadii u kadeeyey shuruudo adag baa loo dhigay siyaadaa markaa shuruuddii bayce caadiga ahayd iyaga siyaado ayaa loogu sii daray waa nooc markaa yar xayiraad laga saarayo ka ganacsigii lacagaha oo la doonaya lacagta in iyada wax kale lagu iibsade iyada un aan ka ganacsigeeda lagu kaaftoobin iyada raashinki lagu iibsado alaabihi lagu iibsado laakiin lacagu in lacag lagaga shaqeeyo waa la adkeeyey si markaa de wixii markaa loogu talagalay lacagta loogu adeegsado taas waa qof marka waraaqahan imika aynu isticmaalayno Eh, de madhabka markaynu ku shaqayno sida madhabka uu dhigayo arrintani waxay u gaar tahay dahab iyo fido waraaqahani la wadaagi maayaan oo axkaamtan yeelana maayaan maxaa yeelay jawhariyatu saman bay leeyihiino dhagaxan sidiisaba isagoo markii ilaahay uu abuurayba isagoo markaa dhagax lacageeda ayaa labada dhagax la abuuray oo saasaba maarata laakiin de waraaquu marka hore de wax lagu qortay ahaayeene may ahayn wax markaa lacaga imikuunbaa la yarbedelo laga dhigay uune laakiin sideeda waxaan lacag umay ahay iminka lafteedana dee badankeedu wax markaa meel walba ka shaqaysa maaha iminka dolarkaasuma laga yaaba inuu caalamka yar wada wareegaye laakiin de waraaqahan kale macno badan male oo dad maarata waxa weeyaan dowlado badan waraaqahoodu meeshaasaas kaga dhufta cid kaa qaadanaysa cid wax ku falaysa midina ma jirto hadhow qof meeshoodii tegaya mooyaan markaa iyadu macnihii dahabkiiyo fidadu ay lahaayeen malaha buu leeyahay madhabku sidaa daraaddeed axkaamtan aynu dahabka fidada siinaynaa waraaqahan ka dhex shaqayni mayso laakiin haddana culamada waktigani waxay u badan yihiin axkaamtii dahabkee fidada in lagu socodsiiyo waraaqahan oo isku bedelkoodu shuruudahan la ilaaliyo waana sida dee maaragtay nabadgelyadu ku jirto nabadgelyadu waxay kugu jirta had iyo badbaadadu inaad shuruudahan iyada lafteeda aad ku dabaqdo wuxuu yidhi waalma'kuulu waalmashruubu wixii la cunayey wixii la cabayey yaxrumu fiihima aribaa iyagana ribaa gasha bicillatin waaxida cillo isku mida ayay labadana u gashaayo wa huwa waxa aan sheegnay ee ay way wadaagaan aynu nidhi waxa weeye waa sidii tii horo kale lakin wahiy labada jeeba ku fiicnay makhtuudaadkeena sanun baa ku qoran annahu macuumun saasaa makhtuudaadkeedana ku qoran in madkuurkani waxaan la sheegay macuumun uu yahay wax hungurigaa loo isticmaalo macuum wii cunaha la marinay marka mar haba yahay wax cunaha la mariyo ama dawo ha noqdo ama raashin ha noqdo ama wax yaroo iska macmacaanoo sida faakihada iyo midhihii geedaha iyo ha noqdo gobkii imika oo kale geedkii gobka midhihiisii dee waa wax haddii la geedk midhahan gobka maxaa lagu fa waa la cunaa un badan soo arki dawada maxaa lagu dawooyinkan maata dawaa la cunaa dawa ahaan baa loo cunaa kuwii meelaha la marmarinayay kuwa ma waayo riba ma gelayso laakiin wixii cunaha la marinayay de way gelaysaa dawadii way gelaysaa ribadii way gelaysaa haddaba wuxuu ku yidhi famataa baaca shaya min daalika waxaa markuu iibiyo waxaa kamid ah afartaa mid kamida markuu iibiyo bijinsihi wax la jinsiya uu ku iibiyo bariis bariis ku iibiyo ama dahab dahab ku bedasho soo da maysi ama uu maaragtay qamadi qamadi ku bedasho xaruma fiihi waxaa xaaraana atafaadulu kala badni laba kiilooyoo berihiisa markii waa kii qaaliga labada labadiisa kiilooba kiilooga u dhigmee anigu noocaasay carruurtayda cunaan iigu bedel idinku ka qaato annaga kaana siiya marka iska qaxoontiyada meelaha la joogay de waxa laga yaabaa qolaba wax la siiyo deetana ay yidhahdaan war annaga kan qaatay idinku annaga kaa noogu bedela inaanay iibba u fahamsanayn baa laga yaabay isku bedel de isku bedelkaa shabaaba iibkaba la yidhahdaan iga iibiyo inaad tidhahdaa khasab maaha kan qaado kaa isii kan qaado oo kaa isii ama kan kaa iigu bedel waa kaa iibki markaa tafaadulkii waa xaaraan inay kala bataan wanasaa-u muddayntiiba iyaduna xaaraan in muddo la qabsado labadii mid ahaan muddo mid loo sameeyo berri ba haday doonto ha noqoto wa tafaruqu qabla taqaabud qodobka saddexaadna waa maxay in la kala taga iyadoon lala kala wareegin haddaba haddii tafaadulkii meesha la waayo haddii la helo oo sinaantii la waayo ay kala bataan riba riba lagu dhacay ribada lagu dhacayna waxaa la yidhahdaa riba alfadli baa lagu magacaaba haddii nasaagu meesha uu yimaado oo mid la muddo loo qabtana iyadana ribaa lagu dhacay ribada lagu dhacayna riba nasia baa la yihaahdaa waa muddo qabsi waaya haddii labadaa midna aanu jirin laakiin iyadoon lala kala wareegin la kala dhaqaaqayna tafaruq qabla alqabdi baa la waayayo markaana ribalyad riba la yidhaahdo riba xaggii gacanta ah oo gacan ku-hayntii baa la waayay riba xaggii gacanta ah ayaa markaana lagu dhacay baa la odhanayaa saas wuxuu ku yidhi waidaa baaca bigayri jinsihi haddii haddaba uu ku iibiyo shaygii ribowiga ay ribadu ay gelaysay wax aan la jinsi ahayn laba u kala qaad fain kaana hadduu yahay mimaa yaxrumu fiihi ribaa bicilatin waaxida waxaan la isdhaafsaday wax cilada wadaaga hadduu yahay bariis iyo qamadiyoo kale kadahabi walfidati isaga kuu tusaaleeyey dahab iyo fidaad isdhaafsato waa isku cillo waalxintati waashaciir qamadii iyo heed baad isdhaafsatay waa isku cillo waayahay jaaza fiihima tafaadulu saddexdii qodob hal qodob baa meesha ka baxaya waa maxay tafaadul inay kala bataan mar haddii qamadiyo heedka de wax kala duwan waxba isku mid inay noqdaan khasab maaha ha kala bataan laakiin waxaruma fiihima waxaa meeshii xaaraan noqonaya annasaau mudda qabsi iyo watafaruqu qabla taqaabud iyadoon lala kala wareegin in la kala dhaqaaqo oo labadii qodobee dambe ayaa iyagu halkoodii taagnaanaya oo la iska ilaalinaya in lam yaxrum fiihima aribaa haddii ribadu aanay ku gelin bicilatin waaxida cilo qura oo aanay isku ciloba ahayn kadahabi waalxintati sida dahab iyo qamadi shaqo iskumale kana lacagnimo ayuu ribadu u gashay kana cuntanimo maarata cunta ahaan bay ribadii u gasho waa cuno markaa isku cilaba maaha wlfidati wshaciiri fido iyo shaciir oo kale jaaza fiihimaa waxaa kan kuu fura atafaadulu inaad kala badiso wanasaa-u inaad mid dib u dhigtood muddo u qabato watafaruqu qabla taqaabudiidoona la kala wareegin in lagu kala dhaqaaqo oo meeshagii ribowiba maaho caqdigii ribadaba wuu ka baxayaa caqdigu intaa waynu isla garan waxallo waxa kuu soo haray oo dham intanuu mufasiraya maarata waxa u noqonayaaoo lasii maarata naashnaasha lasii qeexaya masalada u horeysa waxay u noqonaysaa xaggii jinsiga markaan leenahay wixii markay isku jinsiya inaan isku jinsi ahayn maxaa kala qeexaya isku jinsinimadii wuxuu ihi wa kullu shay-ayni laba shay oo kasta oo jamacahuma uu isu geeyo oo uu kulmiyo ismun khaasun magac gaara ka tamri waaba sida timirtii oo kale de timirtu noocay doonto naqaata magaca timir baa ka dhexeeya waana magac gaaraho dee cunto ka sokeeya magacii cunto maa cunto waa laga yimid magii cilada ah ee cuntadii waa laga yimide magac gaaray wadaagaan oo timir waaya ka tamir macqiliy timirtii macqiliga la wal barniy timirtii barnida ahay de waa wada timir uune fahumaa jinsun waaxidu waa isku jinsi qamaddigii noocyadiisii kala duduwanaa waa wada qamadi un sawmaha waa isku jinsi qarmaji iyo dhakabir iyo ya hawl badan baa jirta xataa sareenkii anwaacdiisiibuu gelaya marka qamadiga noocyadiisii waxay noqonayaan isku jinsi bay noqonayaan qamci ayaa dee ka dhexeeya magacaasaa ka dhexeeya fahumaa jinsu waaxidu waxaani isku jinsi bay noqonayaan marba hadii magacaas uu ka dhexey marka magacii hadaba xagga carabigaa laga eegaya ila soomaaligi shareecadu kuma imanin iminka gelaydii iyo garowdii ama masagadii de af soomaaliga waxba ma wadaagaan kelmad ka dhexaysa may jirtaa labadooda ya ma jirto laakin af carabiga waa isku magac waa dura labadu ya baaley allo xibaalkala o dhan labadoodano keliya ma noqonayaa <laughs> waxay doonaysaa magaca labadooda ay oo muxuu ahaayey raashinkaas labad ay maarata ay labadoodama soo gelayaa noqonaya ma jiro marka laakiin carabigii duraa ka dhaxaysa isku xukun bay noqonayaan sekadii markaynu soo warwanig waa la isku daraya halkanna waa sidii oo kale oo eh, isku jinsi bay noqonaya jinsi waaxid ayay markaa noqonaya ka tamri lmacqiliy iyo walbarmi timir khaliiftii rerada soomaalidu ay maarata sheegi jirtay oo kale iyo timirtiiba waxaasoo dhan waa isku waa timir mar hadday wada timir u tahay waxaa la doonayaa inay ismeekaato isku jinsi noqonaysa wamaa laa yajmacuhuma smun khaasu wixii magac gaara aanu ka dhaxaynin kalxinati washaciiri qamadigi iyo haadi oo kale qamadigi iyo haadi de waa kana waa shaqaba iskuma laha waaya walaxmi washaxmi hilibkii iyo baruurtii xaggay ku jiraan horta kuwaas ribadu may gashaa hilibkii baruurta ya xagee ka gelaysaa de waa wax la cuno waa wax la cuno laakiin xoolihii ka war arigii iyo geel iyo lodi ribadu may gelaysaa may aigsagoo aig soo hilib baa la cuno marka markuu hilib noqdo ayaa muxuu ahaye ay ribadu gelaysa laakiin markuu ari yahay ribadu ma gelayso markuu geel yahay ribadu ma gelayso caanahay gelaysa caanaha ku jira nmintooda caanaha way gelaysa laakiin waxa weeye intuu neef yahay aanu hilib ahayn ma gelayso waay haddaba hilibkii iyo iyo iyo baruurtii ma isku jinsiba mise waa kala jinsi neef quro baruurtiisii iyo hilibkiisi waa kala jinsi baynu odhanayna oo laxamkiina waa jinsi shaxamkiina waa jinsi waaya walaxmi walcalyati iyo sidoo kale hilibkii iyo iyo baridii neefka wanka baridiisi iyo hilibkiisi kale waa kala jinsi baridii iyo baruurtii ka waran waa kala jinsi oo alyadu sida minhaajkuba uu ku sheegay kitaabul aymaan waal alyatu laysat shaxman walaa laxman alyadu ama badhidani hilibna maaha baruurna maaha waa wax kaloo markaa iyadu gaar soo garan maysa wallaxmi walkabidi hilibkii iyo beerkii iyaguna waa kala jinsi fahumaa jinsani inay waxba ma wadaagaan hilib isa haddaa tiraado beer kuu keeno waxuusan u hili iken baan ku yii waxaan ku yii maarata beer iken marka kama yeelaysid marka waa kala jinsi fahmaa jinsaan wa fi luxmaani walalbaani qowlaani wuxuu yihi wa fi luxmaani hilbihii iyo walalbaani caanayowgii qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa qowlkooda sixada badan annahaa waa in kuwani isku qabo oo ajnaasu jinsiyo kala duwan ay yihiin fa waa lagu iibi laxmulbaqari hirib lo-aad bilaxmi lghanami hirib adi mutafaadilan oo kala badan muxuu leeyahay wahaani qowlka labaad annahaa jinsun waaxidun hilbaho markaya halkaan duwo waxaan makhtuudaadkii baan u duwayaa waad la soconaysa wathaani ka labaad qowlka labaad annahaa jinsun waaxidun inay jinsi qura tahay weeyi oo hilibkii o dhan uu isku jinsi yahay deetana falaa yubaaxu aan lagu falaa yubaaxu aan lagu iibinayni laxmulbaqari hilib lo-aad bilaxmilghanami hilib ari mutafaadilan iyagoo kala badan waxaa qowleyn galeen hilibkii ma asalkiisaynu eegnaa mise hilib inuu yahay un baynu eegnaa qowl wuxuu leeyahay hilib waa hilib ama lo ha ka imaado ama ari ha ka yimaado ama shimbir ha ka yimaado ama fardo ha ka yimaado ama deero iyo ugaar ha ka yimaado hilib waa hilib caanana waa caano deetana caaniyo caani markaad isku iibinayso waa inay isleekaadaan laba kooboo geela koob lo aan ku bedelanaya lagaa yeeli maayo waxaa laguleba kala badan yihin madaga soconayso isleekaysi soo arki maysi markaa waa sidaa oo muxuu ka eegayaa wuxuu ka eegayaa inay magac wadaagaan qawlka kale waa ka muctamadka ahe wuxuu leeyahay may magaca markay wadaagayaan aynu san ka dhigayna waa markay de wixii xaqiiqadiina isku mid yihiin ilan timirtii xaqiiqa ahaan waa wada timir oo meel kaloo asalkao ay ka yimaadaan ay ku kala duwan yihiin ma jiro laakiin waxaan hilibkani dee lo iyo ari iyo geel iyo deero iyo sakaare waxbuu kala wada ahaa kala wada duduwan marka sidii asalku u kala duwanaay u kala duwanaanay hilibkii loodu waa hal jinsi hilibkii ariguna waa hal jinsi arigii waa la isu qaaday isaga riyihii iyo la kala qaadi maayo iyo iyo iyo idihii sidii aynu sikadaba isugu darayn soo arki maysi lo-dana noocyadeedi waa la isku dari geela noocyadiisi waa la ysku dari laakiin geeli waa gaar arigi waa gaar lodii waa gaar waxaa kaloo iyaduna gaar noqonaysa ugaadha noocyadeed kala duwan noc waliba waa gaar shimbirihii way kala duduwanaanayaan soo arki mayse kalluunkii dee wuu kala duduwanaa wixii wada kalluun iyagu qaabka kalluunkaa waa kalluun laakiin kuwii kala duduwanaaye dee noocyadii kale maaragtay iyagu sidan xayawaankan kale u samaysnaa wax waliba nooc gaaru noqonaya marka markaa qowlkaa la eego kaasaana muctamad caanihina waa saas kale caanihii geel waa jinsi caanihii lo-du waa jinsi caanihii ariguna iyaguna waa jinsiyo asalkii baa la eegayaa sida subagyada iyo waxa la midka ahba loo eegayo saliidaha saliiddii ribadu may gashaa saliidda ha la cunayay way gelaysa saliiddii way gelaysaa la cunayay ila waa maakuuli markaa saliid saytuuntii iyo macsartii ma isku jinsiya mise waa kalo jinsi waa kalo jinsi iyo waadana wada saliida marka hadda hilbihiina saasoo kale noqonaya wuxuu yihi haddaba wa fi luxmaani walalbani qowlaani asaxuhuma anahuma ajnaasu fayubaacu laxmu lbaqari bilaxmi lghanami mutafaadila wathani anaha jinsu waaya waaxida labada jeed ba anaha ka dhig falaa yubaacu laxmu lbaqari bilaxmi lghanami mutafaadila masaladaas xaggii jinsiga noqonaysa waynu aragna wanaga nidhi intanun baa loo soo wada noqonaya baabkeediis dambo dham masale labaad buu keenayoo xaggii taqaabudka u noqonaysa kala guddoomidii iyo kala qaadashadii wuxuu yidhi in istarafa rajulaani laba nin hadday wax kala sariftaan dahab iyo fidda isku beddeshay wa taqaabadaa way kala guddoomeen wa wajada aadu axaduhumaa labadii midkood ayaa wuxuu helay uu arkay bimaa akhada wixii uu qaatay buu cayban ceeb ku arkay dahab iyo fiday kala qaateenay isku bedeshay waa la kala tegey hadhow ayuubuu madmadow iyo wax maaragtay dee ceeb noqon kara wixii uu qaatay ku arkay way miiska celin karaa hadduu celiyana tu kala qaadan kara waa la kala tegey waay wuxuu yidhi fain waqaca alcaqdu iibku hadduu ku dhacay calal cayni caynta tan taa iigu bedel haddii laysiiyo dahabkaygan fidadaadaa iigu bedel haddii laysiiliyooo iibku caynta uu ku dhacay waradahu ceebtii markuu ku arkay uu iska celiyo ilado wixii ceeb u yeeshay iga celi infasakha albayc iibkii waa buray iibkii wuu buray walam yajuz akhdu lbedel ii bedelo baasha iga daayo fidada nooc kale iigu bedel ma socda de ilin labadana isku bedelanay haddaad tii soo celisay ood ceeb ku aragtay mar haddii wuxuu baycul acyaan yahay acyaanta iibkooda haddii ceeb lagu soo celiyo radiblacaybku bedelaad male waa iibkii baad ka noqonaysaa lacag waxaagii baad ceshanaysa waxaagaad ceshato mooyaane iib bedel male baycul acyaamku ilan waa cayntan iyo cayntanaa la isku bedelanaya wax kale iigu bedel ma soconayso waxaagii la noqon marka haddaad markaa kadib aad wax kale ku iibsanayso iib cusub caqdi cusub iyo heshiis cusub hadaad ugelaysa waa halkeeda laakiin iibkii hore kol haddaad soo celisay wuu buray weeyaan wa kaana calaa ciwadin fi dima haddii ciwad xagga dimadaa ay tahay haddaynu kasoo qaadno maanta waraaqaheennan dee in ribadii ay gelayso dahabkii fida ay lamid yihiin boqol dollar daadkeed markasaa tiri waar boqolkan muxuu noqonayaa kaasuu yihi sideed kun sideed eh, boqol iyo konton kun ayuu boqol ka dollar noqonaya waayo sideed boqol iyo konton kun igaga iibi waayahay buu ku yidhi sideed boqol iyo konton kii miyuu cayimay dee muu cayimin meesha doolku kaaga soo saari soo maa wuu kuu tiriyo sideed boqol iyo konton baa lagugu soo raa hadhow waad wax googo-an iyo waxyaala aragta waad iska soo celisay de xaaladaa iyada ah iibkaagu cayn iyo cayn may ahayn adu boqol doolaro caynaad sidato waad keento waa tii boqolkan ii bedel ii sarif laakiin wuxuu kuugu sarifayey sideed boqol iyo konton kun unbaad tidaahdeen taa maydaan oo mid farta kumaydaan fiqin gaarade haddaba taas waa dimada waxa weeyaan sideed boqol iyo konton kun oo dimadiisa qofkana ayaad ku iibsatay haddaba wuxuu yidhi wain kaana hadduu yahay waxaan wax lagu iibsaday calaa ciwadi bedel fi dimati qofkan dimadiisa u laga doonayo sarif dimada ah hadduu ahaa jaaza waxa banaan an yaruda inuu horta wixii soo celiyo markuu soo celiyana wayuaaliba uu markaa yidhaahdo yuaaliba bilbedeli ii bedel inuu yihahdo sideed boqol iyo konton kuno oo kale isi wada ceeb bay isiisay laakiin waa goorma qabla tafaruq intaa la kala tegin markii sideed boqol iyo kontonkii loo dhiibay ee uu loo tiriyeyba ee uu iska haystay ayuuba isagoo weli la kala tegay ayuubu ceeba ku arkay iga bedel buu odhanayaa waa caadile lama kala tegin weli wuu bedelanayaa sideed boqol iyo konton kun oo kale ayuu dee qaadanaya ama de intii ceebta ahayd baa loo bedelaya intii kalena uu haysanaya taasi waa caadi iyado ila lama kala tegin wa fii maa bacda tafaruq haddii laakiin arrintu ay tahay goor la kala tegay haddaad ceebtii aragtay qawlaani laba qowl baa ku sugan inaad bedel qaadanaysiiyo in kale axaduhumaa midig wuxuu leeyahay annahu yarudu ninkani wuu iska celin waya'kudu bedelahu bedelna uu qaadan saddeed boqol iyo konton kuna kale u qaadanaya tanna u iska soo celiy waaya oo xaguukaasi ka eegay dee wuxuu yidhi tafaruq qabla taqaabud may dhicinoo markii horena waa kii qaatay isagoo wixiisii haystay kala tegeen markanuu ceebta arkayna waa kan soo noqdayoo ii bedeshiina intaan haddana iyadoo la kala tegin haddana bedelkii qaadanaya oo bedelkii intaanay kala dhaqaaqin waa inuu qaato markaa labada jeerba isagoo wax maaragtay wixii uu da waxaan ku bedelanayay qaatay ayuunbuu dhaqaaqay ma jirto kala tegid qabasho la mar walba qabashadii way jirtaa buu leeyay wthaani qowl labaad baa wuxuu leeyahay annahu bilkhiyaari ninkani labaa la kala dooransiinaya ceebta arkay in shaaa radiya bihi inuu hadduu doono iska haysto wixiisaa ceebta laga gooba iyo waxaale inuu sidaa kula tago sidaa ku haysto wa in shaaa haddii uu doono radahu wuu iska soo celino fa idaa radahu markuu soo celiyana infasakha albaycu iib meeshaa ma jira waa fasakmayaa qowl kale wuxuu leeyahay war sidaa ku haysay waxaa ceebtale hadduu sidaa ku haysanayo dee iibkii wuu dhammaadayo wixiina iyadoo la kala guddoomi baa la kala tegay oo shuruudihii way dhamaystirmaan waa caad hadduu ceebtii uu ku raali noqon waayo ha iska soo celiyo hadduu soo celiyana iibkii wuu fasakhmaya oo maxaa u fasakhaya dee waxaa fasakhaya waxaan uu marka dambe qaadanayo wuxuu u qaadanayaa iibkii hore iibkii hore dabadeedna waa kii baxay ee la kala tegey markaa qabdigii u waajibay iibkii hore ugu waajibay ayuu bacda tafaruq qaadanayaa buu marka maxaa dhacay tafaruq qabla alqabdi baa dhacay in la kala tegay intaan wixiisii la wareegin baa dhacay ila hore waa ka soo celiye ee wixii uu qaatay uu noqon waaye markaa iibkii waxa weeyaan wuxuu noqonaya iib markaa fasaxmayo tafaruq uu dhacay qabla alqabdi laakiin way u jawaabayaanoo waxay leeyihiin maya qabdiguu dhacay oo markii horena waa kan ninku qaatay oo waa kan qaatay wax haddii uu iska haysto la ogol yahay oo sharcigii aanu diideyni markan uu soo celiyeyna dee fasakhidii imikubay imikuu kii hore fasakhaya qabashadii hore qabdigii fasakhay maa caqdigii qabdigii hore ayuu imika fasakhayaa qabdi cusub ayuunbuu kula wareegayaa marka markii horeu baxayeyna qabdi wuu jiri imikoo uu baxayana qabdi wuu jiraa marka aduu qowlkaas waxoogaa wuu yar fududaynaya laakiin haddii qiyaaska la eego waxaad moodaa qowlkan dambe ee baashaas way kansalmaysaa haddii lagu noqdo way kansalmaysaa qowlkaali xaggii qiyaaska isagaad moodaa inuu ku fadhi lakiin kan kale xaggii iyo marka taysiirkii dadka loo yar fududaynay ayuu isaguna waafaqsay halkaana waxaynu kaga baxaynaa masaladii ku tacalluqaysay xagga qabdiga halkaa wixii ka bilaabmaa waxay kuu gelayaan tamaaulkii isku mid noqoshadii ama isleekaanshihii isla kaanshahana waxaynu shardiyi jirnay marka ay isku jinsiga yihiin sawma haddaba wuxuu ku yidhi waxaa laga eegi doonaa dhowr dhinac baa laga eegi dhowr dhinacba waa laga eeyi qodobka koobaad ha isleekaadaan baad leedahay isleekaanshaha maxaa lagu cabiraya maxaa lagu cabirayaa buu ka hadlay wuxuu ku yidhi wamaa xaruma fiihi tafaadul waxaa la diiday in la kala badiyo fain kaana hadduu yahay mimaa yukaalu wixii la miisayey hadduu yahay lam yajus ma bannaana baycu bacdihi barhkii in la iibiyo bibacdin barh kale lagu iibiyo xataa yatasaawayaa ilaa ay ka sinmaan filkayli miisida fain kaana fii axadihimaa labadii aad kaylka ku shubaysay haddii midkood uu ku jiro qaliilu turaabin in yaroo ciidi hadday ku jirto jaaza waa iska banaanta banaantao dhibaato keeni maysa haddaanay badnayn wain kaana mimaa yuusanu hadduu yahay wixii la miisaamayey isaga lam yajuz ma banaana baycu bacdihi bibacdin barkii in bar kale lagu iibiyo xataa yatasaawayaa ilaa iska leekaadaa filwasni xagga miisaanka fain kaana fii axadihima mid ahaan hadduu ku jiro qaliilu turaabin ciid yari lam yajuz ma banaana wain kaana hadduu yahay mimaa laa yukaalu wax aan lana miisin walaa yuusanu lana miisaamin fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leeyahay annahu laa yajuusu maba banaana baycu bacdihi bibacdin laysku iibiyaa wahaani ka labaadna wuxuu leeyahay yajuusu mada wuu bannaan yahay idaa tasaawayaa fi lwasni markay miisaanka isku leekaadaan maxaad wax ku cabiraysa iska cabiruun maaha waxaa halkan kaaga kiilo timira kiilo timira kuma iibsan kartid mushkiladdu waa maxay waxaa lagaa doonayaa cabirkii shareecada inaad waafajiso cabirka shareecadu waa maxay waxyaalaha qaarkood isleekaysiintiisu waa xagga miisida ee xagga miisaankiiyo culayska maaha waxyaalaha qaarkoodna isleekaysiinta la isleekaysiinayaa waa xagga miisaankii iyo culayska maxaa lagu kala garanaya waxaa lagu kala garanaya waxaa loo noqonaya waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waktigii nabiga waxan miyaa la miisi jiray oo galaankaa la dari jiray mise waa la miisaami jiray baa la odhanayaa hadduu waxaanu yahay wax miisaanka la saari jiray imikana isleekeysiintiisu maxay noqon in miisaanka la saaro sida dahabki dahabkiiyo fidadii inaad tiraahdo waan miisaya una koombadan igu miiso koombada ii buuxi deetana koobba kale koobada dahabka iyo koobbadan dahabkaa haddii miisaanka la saaro maxaa soo bixi kara inay kala cuslaadaan ma soconaysa marka kayl baan ku miisayaa wax waktigii nabiga miisaan loo isticmaali jiray lagaa yeeli maayo sidoo kale wax waktigii nebiga kayl lagu iibin jiray oo galaanka la dari jiray miisaankaan saarayaana lagaa yeeli maayo oo timirtu iyo qamadiga iyo kuwa la midka ah shaciirka ama heedda waktigii nabiga alay sl maxay ahaayeen waa la dari jiray garaankaa la dari jiray miisaanka lama saari jiray marka kiilo qamadiyo kiilo qamadiyo kuma iibsan karti kiilo timira kiilo timira kuma iibsan karti laakiin maxaad ku iibsan kartaa galaan timira iyo galaan timira galaan qamadiya galaan qamadiya koomba qamadiya iyo koomba saasaa la doonay so maysi wixii markaa bakiila ha ushu adkaatay soo ma <laughs> wixii waktigii nebiga makiil ahaa ee kay lagu iibi maaragtay caadadiisu ay ahayd in lagu cabiro lagu beego kaylkiibaad marka waa markaad jinsigiisa ku iibsanayso timirtii haddaad lacag ku iibsanayso saa doonta u iibi xuntaa nagama gelin laakiin timir baan timir ku bedelaya waa inaad galaan ka darto qamadi baan qamadi ku iibinaya galaan kaa daraysa miisaan kama saaraysa waxyaalaha qaarkoodna waxay ahaayeen mawsuuf waa la miisaami jiray dahabkii iyo fidadii iyo kolkaad dahab dahab ku iibsanayso waa in miisaanka la saaro caanihii baa lamida bay kuleeyihin caanaha iyaguna waxa weeye waa kayn maaha kiilooyin waxaa maaha waa koobab iyadoo way noo fiican koob caana iyo koob caana waa isku iibsan karaysa laakiin kiilo caana iyo kiilo caana lagaama yeeli kiilo iyo kiilo lagaama yeeli oo mana isku mid un isku mid maaha mararka qaarkood bay yar dhanaanayaan qaaro markaase cuslaanayaan oo iyagiyo hadday doonaan islaaba xaggii koobka labaduba koobka buuxinaya ayaa haddii miisaanka la saaro koob dhanaa koob garoola iyo koob eh, iyo koob dhayihii ma isku culays ma isku culays maaha iska ilaali marka waxa weeyi waa kayda soo arki maysi caanihii kayl baa lagu iibinaya ya moo caano ama buda ka dhig ama muxuu ahaye kuwa dareeraya mar walba waa caano haddaad caana caana ku bedelayso dabcan waa inaan wax kale ku jirin buda budo badankooda biyaa ku jira kuwa ayaga laisugama iibin karo arki doon kuwaas iyagu ma soconayaan waa in caanaha hadday la fariisiyeen sidoodii un loo fariisiyey iyagoon waxba lagu daray taasaa la doonaya ya cabirkiisu caanaha hilibkiisu waa miisaan hilibku waa la miisaamayaa isaga oo waa mawsuul wey haddaba waxaa jira waxyaalaha qaarkood oo waktigii nebiga ee aan makiya madiina toona laga aqoon beriis may aqoon marka maxaa la samaynayaa isaga waxaa la yidhi ashyaadii labaa loo kala qaybinaya wax timirta ka weyn iyo wax timirta leeg ama ka yar wixii timirta ka weyn halbeegiisu waa miisaan miisaan baa isagaa loo isticmaalay wixii timirta ka weyn sida dee imika liin macaantan oo kale de waqtigoodi may jirin may aqoonti sirtulab laguma cuni jirin liin macaantii markaa dee waad uun waxaad ku iibinaysaa miisaan baad ku iibinaysaa ood isku leekeysiinaysa waxyaalaha qaarkoodna wixii laakiin timir leeg ama ka yar waxaa la eegayaa goobtaa lagu kala iibsanayo maxaa u caadaa markaa beriiska iminka maxaa lagu iibiya miisaan baa lagu iibiya khalas markaa miisaanka isku dhekeysiinaysa oo kiilo iyo kiilo laba kiilo iyo laba kiilo saasoo kale ayaad ka dhigaysa oo caadada goobta lagu kala iibsanay ayaa la eegaya waxaa jira waxyaalaha qaarkood oo aan xabad xabad un loo iibiye aan miisaanba la saarin iminka xabxabkoo kale cidda ku miisaamaysa xabad xabad haddaba inaad xabxab isku bedelanaysaan ka waran isaga laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay waa ka muctamadkaa la iskuma bedelan karo maba banaanaba xabxabkan xabaddan xabxabka xabadda xabxabka igu bedel ma jirto ada haddaad ninkan xabadaada siinaysana sii haddaad ka iibinaysana ka iibi si caadiya uga iibi oo iyo waxyaala kale ka lakin xabaddan xabxabka xabaddan igu bedel ma soconayso waa xelanya baakaas waa qowlka muctamadka maxaa yeelay waxaan miisaanna loogama baran miisidna loogama baran iyo in kayl la saaro dee xabad xabad marka loo eegana isma leekaanaya wixii u kala badanaya markaa ma banaano waa qowlka muctamedka qowl kalea wuxuu leey war waa kushigiisa hala miisaano miisaanka u dhow miisaanka un hala saaro oo markaa deetana hadday isleekaadaan dasay isu leekaanayaan waaba adage laba xabad waxa isku fadhiisanaya miisaanka sidaad usoo hesho yaaba iska adag ee qowlkaa kale wuxuu leeyahay haddii miisaankii uu isku fadhiisto ha la iibiyo markaa ha la ogolaado wuxuu yihi wamaa xaruma fiihi tafaadulu tafaadulku wixii uu xaaraan ahaaya in la kala badiya aan la ogoleyn fain kaana mimaa yukaalu wax la miisa hadduu yahay lam yajus baycu bacdihi bibacdin barhka eh, barhkii bar kale laguma iibin kara xataa yatasaawayaa fi lkayl ilaa kaylka ka midhaysnaadaan fain kaana fii axadihimaa qaliilu turaab ijaasa intaas inaanay haddii wuxuu ku yihi markii aad kayl tiraahdo galaankii timirta ah iyo galaankii timirta ahaa wax yaroo de huube yaroo ciid iyo waxbaa iskaga daadaadanaya koobkii sooma miyu waxaasi dhibaato keenaya may dhib ma keenayo maxaa yeelay huubahaa yar iyo waxaa iskaga jiraa de miisaan muxuu ahaye kamiyadii koobka buuxintiisii waxba dhib kama geysanayo oo markay arrintu tahay koombadii iyo galaankiiyo waxaa markay tahay in yaroo huuba ah oo waxba keen dhibaato keeni mayso wain kaana mima yuusanu waxaan hadduunya wixii la miisaamayey lam yajuus baycu bacdihi bibacdin barkii barka kale laguma iibin karo xataa yatasaawaya ilaa ay ka sinmaa fi lwasni miisaanka deetana fain kaana fii axadimaa qaliilu turaabi haddii labadii kafadood mid in yaroo ciidihii ku jirto lam yajuus iyadoo halkan ma banaana maxaa yeelay intaa yari dee culays bay keenaysa ila halkan culayskaa la eegayaa culayskii bay saamayn ku yeelanaysa marka waa in la nadiifiyo kafadihii inta la gembiyo oo iyagoo nadiifa marka deetana la saaro labadii wain kaana waxaan hadduu yahay mimaa laa yukaalu waxaan lana miisin walaa yuusanu lana miisaami fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay anahu laa yajuusu ama wuxuu yahay annahu laa yajuusu baycu bacdihi bibacdin in laisku iibiya amaba banaana sida xabxabkii oo kale wathaani ka labaadna wuxuu leeya yajuusu u banaan yahay ida tasaawaya hadday isleekaadaan fil wasin xaggii miisaanka hadday iska leekaadaan masaladana halkaa uga baxa waaya masale kale oo iyaduna tamaasulkii iyo isleekaanshihii calaaqa lale buu gelayaayo wuxuu ku yidhi wamaa xaruma fiihi tafaadul waxaan lagu yidhi yaanu kala badan ee inuu kala bataa xaaraanta ay ahayd laa yajuusu ma banaana baycu xabihi firidiisa in lagu iibiyo bidaqiiqihi daqiiqdiisa galaan ridqan oo qamadiya iyo galaan firiyaan isku iibinaya lagaa yeeli maayo isma leekaanaya walaa baycu daqiiqihi bidaqiiqihi taasi baabay sahlanayde xataa waxaan banaanayn galaan ridqan in galaan kale oo ridqan lagu iibiyo oo iyadana maxaa dhacay dee berigii hore dhagax baa waxaan lagu shiidaye wuu kala waaweynaanay oo isku isku sibaan loo daxiinayn laakiin da iminka mar hadday warsha tahay waxaan isleeyahay wixii loo diidayay meesha wuu ka baxay iminka wixii waa isleekaanayaa boqol kiiba boqol taqriiban in iminka layska fasaxo ayaa dee markaa ay noqonaysa walaa baycu mabuuki bimabuuki mid karsan mid kaloo karsan lagu iibiyo xabadda furinkaa xabaddaa furinkaa igu iibi waxba kama jiraan ma soconayso ya wartaydan way yar weyn tahay sida u dheer tahay anigu waxaan dhan ma cunaye iigu bedel taadaasaa ka koobane iigu bedel iigu bedel soo furbaad furan isdhaafsateen lagaama ogolaanayo waxaas haddaad doonaysa toda iska jibisay taada si intaad iska jibisay si laakiin xabaddan xabaddaa iigu bedel waa iib wixiina isma leekaan karayo mar haddii dabba uu gala oo la kerkeriyey waxyaalo kale biyiyaxna waa lagu daray marka isma leekaanayo walaa baycu mabuuqi mid markaa karsan in lagu iibiyo bimabuuqi mid kaleo karsan lama ogola walaa mabuuqii kii karsanaa binii'ihi kii qayriina in lagu iibsadana iyadana lama ogolo da isma leekaanayaan walaa aslihi mid asalkiiya bicasiirihi mid miidkiiya in lagu iibiyo kula tuuji canabkiioo fadfadhiyo canab la tuujiyey inaad casiirkii sharaabkii iyo isku bedesho iyo iyo iyo midhihii iyadana lama ogola ilan ismal inay isleekaanayaan ma hubne walaa khaalisihi bimashhuubihi mid saafio wax kale aanay ku jirin mid mashuub mashuuboo makhluuqoo wax kale lagu dhex daray sida caano la barxay iyo caano caadiya la isku iibiyo lama ogola iyadana iyo beriis iyo qabadi isku jira in qabadi keliya lagu iibiyo lama ogola walaa mashhuubihi bimashhuubihi mid baraxa in mid kaloo barxa lagu iibiya iyadana lama ogola caano la barxay caano kaloo la barxay layskuma iibsan karo iyo beriis iyo qamadi isku jira beriis iyo qamadi kaloo isku jira laskuma weyda layskuma dhaafsan karo laskuma eh, doorsan karo walaa radbihi biradbihi mid qoyan mid kaloo qoyan laguma iibsan karo qamadi qoy qamadi kale oo qoyay laguma bedelan karo oo dee qoyaankii waxa weeyaan biyaha kan ku jiriyo biyaha kan ku jira isleeg yihiin ma garan karayo walaa radbihi biyaabisihi kii qoyanaa mid qallalan in lagu iibsadaana iyaduna ma soconayso wixii baan isleekaanayn waaya intaasiba waa mamnuuc ilaa fil caraaya tan u dambaysa kaa qoyan ee lagu yidhi kaa engegane qallalan laguma iibsan karo ayaa hal masale laga soo reebay waa maxay waa masalada caraayaada la yihahda caraaya waa jamcu cariya cariyaduna waa de waa waa wax gaar loo saaray markaa geedgeed bay had markaa beertu ay soo go'do timirti ayaa waxay samayn jireen dhowr geed buu gaar qofku ula yarbixi jiro xaafadiisa iyo dadka ummatan lagu talagelayay ama uu qof gaara siinayay iyo wax noocaas haddaba halkaasaa magaca laga soo jeexay laakiin imika masaladu intaa way ka balaaran tahay waa maxay masaladu waxa ku yidhi wahuwa waxa weeyaan madkuurkani caraayaaga ah baycurutabi in aad waxaynu dhahnaa dee timirtii qoyanayd ee timirta weli noqon weeyaan ruab ruabtu innaga marka ya timir xasiid aynu dhahnaa <laughs> ama dhashaaaa waa iyadiyo weli adkaan wey timirta inaga inoo timaada inta badan way adkaata laakiin inta ka horeysa ay baashu qoyan tahay ay weli curdin ka tahay timir curdina in lagu calaa ru'uusi nakli geedkii saaranoo weli aan la soo goyn ayaa waxa lagu iibsanaya lagu bedelanayaa bitamri timir calaa wajhi ardi iyadoo timirowdayo dhulka taal marka waa maxay waxay samayn jireen dee lacagta dadka badankoodu lacag may helay rutabkanna marka ay baashani qoyan tahay weli curdinka tahay ee aanay adkaanin way ka macaan tahay tan kale oo dee caruuraha iyo reerkaa la siistaayo xalaawaod looga dhiga marka de qof aan lacag haysan haysanba oo isagu beerna lahayn ayaa u baahanaya ninkii beerta la intuu u yimaadana waa intan timirtaa aan ku siiye geedkaa rutabtiisa igu bedel markaa de waxaa geedka saaran intuu leegyahay miyaynu garanayna ma garanayna waanu qoyan yahay oo weli muu engegin timirtanu isagu wataana way engegantaa tahay markaa haddaba in taa laysku iibsaday waa la ogolyahay oo iyadoo loo danaynayo dad badan oo iska masaakiin ahaayo aan lacag helin dee baashaasina inay intay qalalaysa u sugaan qalal u cunaan wadugan ay cunaan iyo de in loo diido eh, iyo de in loo fasaxo in loo fasaxo iyo iyo inay de baashaas seegaano lacaga kubsaan ma haystaan labada mid bay noqotay markaa shareecadu way u furtay marka maxaa la samaynayaa buu la imanaya saxarad timira ayuu matalan keenaya markaasaa deetana geedkaa inta rutabka saaran baa la qiyaasaya markaasaa laleeyahay rutabkaasi saxarad iyo badh ayaa geedkaa ka soo go-aya laakiin markay engegto ilan way yaraanaysaa saxarad bay noqonaysaa markaasaa deetana markaasaa loo qiyaasay inay isleekaanayaan la qiyaaso ayaa laleeya iska keena daba timirta deetana timirtii buu keenayaa isagana waxaa lagu wareejinayaa geedkii de mar quran ma wada guranaya hadduu wada gurto way ka xumaanaya maalin ba yar buu ciyaalka uga soo gurayaayo uu caruurta siisanaya marka wa huwa baycu ruab waa in la iibiyo ruabtii oo calaa ru'uusi nakli geedka saaran maaha iyadoo dhulka taalla bitamri timir baa lagu iibinayaa calaa wajhi lardi iyadoo dhulka taallo aan geed saarnayn aw amaba timir maahee alcinabi bayculcinabi canab baa la iibinayaa fil karbi geedka saaran karbigu waa geedka canabka bizabiibi zabiib baa lagu iibsanayaa calaa wajhi alardi dhulka yaalla eeg hadda kanna waa tiyoo kale un laakiin waa xaggii canabka oo de canabkii adigan arkayo waa xabaddan waaweyn marka dambe waa kan qalalaya sabiibkan yaree kuusane gebigiisuba dee aan finiinka yar leeg noqonaya marka saxaradii carabka ahay markay sabiib noqoto maxay noqonaysaa rubuc bay dee noqonaysaa ama wax maaragta ka yar waxaa la samaynayaa markaa ninkani carab buu sitaa e, waxaa jeeda sabiib buu sitaa sabiibtii uu sitay iyaa la qiyaasaya ayaa de leeg galaankii baa lagu shan galaan lix galaan toban galaan intay u noqoto ayaa deetana waxaa la qiyaasayaa canab intaa noqon kara hadhow hadduu sabiib noqdo isalaleeya geedka iyo geedkaa inta saaran ayaa markay sabiib noqoto tobankaa gal ha noqonaysa sidato marka haddaba intan iyo intaa aynu isku bedelan deetana saliibti baa laga qaadayaa canabkiina waa lagu fasaxayaayo kolba iyabuu caruurtii uga soo guranaya marka wuxuu ku yihi awil cinab ama canabkii in la iibiyo fil karmi geedka saarna bizabiibi zabiib lagu iibiyo calaa wajhi lardi iyadoo dhulka taallo oo dee gacanta lagu hayo wey labada jeerba ama timirta ha noqoto ama canabka ha noqdee fi maa duuna khamsati awsuqi waa in ay ka yar waa wixii ka yar shan awrqaad kharsan marka la qiyaaso weeyaanu waa laysku qiyaasayaayo canabkaasi inta uu sabiibkan ka leekaan kartaa la qiyaasaya intaasaa laga iibinaya rudabtaasi hadday timir noqoto inta timirtan leekaan karta yaa la qiyaasaya intaa ayaa loogu bedelaya timirta marka kharsigaas yaa lagu iibin waana inay shan ka yara shan wisqi waxa weeyaan saddex boqoloo saac saddex boqoloo saac taqriiban waxay noqonaysaa lix boqoloo galaan ila saaciba waa laba galaan galaanku inta badan kiilo bu noqdaa sawma galaankiiyo kiiloogu wey bay is ceshada marka ilaa lix boqoloo galaan ayay noqonaysaa lix boqoloo galaan waa inaanay ka badan waxaa la isku bedelanaya wuxuu yihi wa fii kamsati awsuqi hadday markaa lix boqol waa inay ka yaraa waa inay shantii waa inay wax ka dhiman tahay wa fii kamsati imika lix boqol iyo iyo labiyo toban kiilooyin ku qiyaasaaba shanta wisqi markaa lixdii boqol dee wax dhiman bay noqonaysaa wa fii khamsati awsuqi haddii shantii wisqi ay buuxsanto oo shan wisqi ay noqoto ma banaan tahay qowlaani laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay way banaan tahay qowlna wuxuu leeyahay ma banaana labada qowl waxay kala cuskanayaan xadiidka ayaa raawida soo wariyay xadiidkan carayaaga ayaa ayaa shakiyey axad ruwa daawud ibn xusayn ayaa shakiyeyoo rakhasa fi baycil caraayaa buu nabigu rukseeyey bikarsihaa in karsigeeda inta u qiyaasta u dhiganta lagu iibiyo fii maa duuna khamsati awsuqi wixii shan wisqi ka yar aw fii khamsati awsuqi ama shan wisqi buu saamaxay nebigu wuxuu ogolaaday ama shan wisqi ama wixii ka yar marka isagaa shakiyey ma shan wiski bay ahayd misay ka yar marka deetana labada qowle shaafici shakigaa raawiga ayay ka soo baxeen muctamadkuna waa inay ka yaraato iyadoo ixtiyaadkii la qaadanayo wuxuu yihi wa fii maa siwa ruabi walcinabi min athimaari qowlaani midhihii aan ahayn timirta iyo canabka iyagaba ku banaan tahay in markaa imika dee maarata iyadiioo qallashay tii engegnayd intii dhashaaqada ahayd lagu iibsaday geedka saarnayd midhihii kale sida tiinkiiyo wixii la midka ahaa miyay ku bannaan tahay mise kuma bannaana qowlaani laba qowl baa ku sugan iyagana muctamadku waa diiday maxaa yeele waxaan sideeda waa ribo waxa uun soo reebay tanna xadiidkaa soo reebay xadiidkii labadaasaa ku jira kuwa kale kuma jiraan halkeedaasaa lagu ekaynaya lagu daynaya qowlka kale qiyaas qaadanaya wamaa xaruma fiihi riba laa yubaacu ljinsu lwaaxid halkan iyaduna waa masalo kaloo u noqonaysa tamaasulkii islaakaanshihii laakiin waa masalo u baahan maskaxdoo soo yarjeeda salaadiioo ina cidhiiriyeynin markaasaa daraaddeed insha allahu tacaala habeen dambe ayaynu halkaa ka qaadi wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedi wallahu aclam ha wa bacda tafaruqi qowlaani maynaan sheegin miyaa ka hore muctamada waxaa muctamada inay banaan tahay soo celinta iyo bedel qaadashadu idaa baaca bigayri jinsi wاlcilatu waaxidatu jaaza fiihi tafaadulu waxaruma nasaa watafaruqu qabla alqabdi maa sababu dalika limaada ficila maanta dee ribada waynu fahmayno adiladii baynu iska ilowna hadaynu adiladana raaciyeysna malaha mayna dhaqaaqleen maanta xadiidkay ku caddahay faida اkhtalafat اlasnaafu fabiicuu kayfa shiئtum إida kaana yadan biyad hadday kala duwanaadaan saa doontaanu iibiya haddaad halkaa ku kala qaadanaysaan marka id اkhtalafat hadi asnaaf beriis bur iyo shacir hadday kala noqdaan de waaa la saa doontan yani kalwaad kala badin kartaa wey laakin waa in halkaa lagu kala qaato marka waa saas bashuubkii bashuubkii haddaynu hubsano buu yii in casiirku isleegyahay waxba ma inta badan hubsashadaasi waxbaa ka soo noqon kara marka kol hadii wax lagu dardaray laguma ogola baabkaasi waa xidhay waxba ha ku dar ilmasiisa wiib hadii kale adhowtoolana wax kalaabday oo iman karaa mudajhu dirham iyo hawlo kale soo geli kara naam caagad biyo ah oo golis ah ma ku bedelan karaa mid maax ah maadaama ay yihiin sharaab waa inay isleekaadaan hadday isleegyiin oo isku litr yihiin biyaha waa litrkaa loo eega sawma hadday isku litir noqdaan waa caadi laakiin haddaana isku litir ahayn de lagaa yeeri maayo labadii barxanaa layskuma iibin karo ayaad ku macnaysa walaa mashhuubihi bimashhuubihi hadda maxaa doonaysaa lagu macnayo ya mid barxan mid barxan laguma iibin karo wey ya mashubi mashuba adigu si tafsir kama haysa haddaa tafsir kama haysa waadna faidin kartaa ya ha may wax dhici karta kollay waxbuu damalicsanayaa baa laga yaaba hadda tafsiirka mashuub waa wax la la dheehay wey wax wax kale ku jiro wey may may agga marka af soomaliya ad unoqonaysa waa la barxay macnahedu waxbaa lagu darayba mise waa waa saafi barax waa la barxay waxbaa lagu daray weya barax tir iyo barax bay kala yihin marka waa la barxay yani wax kala biyaa lagu daray ah, saasoo kale ah, soomaaligiiba de naga sii lubaya isaga laftiisu halistiisa halistiisa ayaa barax la odhanaya ah, saas